bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd وcan ibni mascuudi radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal ly slam afضل اlأcmaal alصalaaةu fi awali waqtiha acmaal ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu fadli badan alsalaatu salaad fii awali waqtihaa waqtigeeda awalkiisa laga tukado rawah waxaa wariyey atirmidiy baa wariyey wlxaakim wasaxaxaahu way saxiix yeeleen wa asluu xadiidka asalkiisuna fi saxiixayni buu ku yaallaa bukhaari muslim ayuu ku yaallaa lafdiga saxiixaynku sidan waa ka gedisan yahay lafdiga saxiixaynku waxa weeyaan alsalaatu calaa waqtiha wey liwali waqtiha awalkaas kelimadaas saxiixaynku ma laha waxaa iska leh tirmidi iyo xaakim yaa wariyey wayna saxiixiyeen cinda tirmidi laftiisa sida hadda xaafidku meesha ku qoray tirmidi wuxuu u tiiriyey inuu wariyey asalaatu fii wali waqtiha iyadoo awalkaa wadato laakiin cinda tirmidi waxaa ku sugan asalaatu calaa mawaaqiitiha asalaatu calaa mawaaqiitiha awal ma leh sidaas daraaddeed baa xaafidku fi talkhiis markuu talkhiiska talkhiisulxabiirka xadiidka xaakim basu u tiiriyey tirmidi muusan ku darin kadalika fii fatxi ilbaari xaakim iyo daara quطni iyo bayhaqi basuu u tiiriyey tirmidi muusan ku darin alimaam nawowi fi lmajmuuc kadalika wuxuu u tiiriyey ibnu khusayme iyo xaakim keliyuu u tiiriyey tirmidi maynu ku darin saas daraaddeed baa waxay leeyihin waxaa suroobi karta inay tahay sabqu qalam waxoogaa xaafidka yani waxaw qalinkoo ka khaldamay inay tahay waa dhici karta tirmidiga meesha uu ku qoray ama waxaa dhici karta khata min anusakh kitaabka qoladii soo guurinaysa inay gafeen oo tirmidi meeshaa ku darayna waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta suroobi karta tirmidiga nusakh fara badan buu leeyahy oo ruwaaddiis isku khilaafsan yihiin nusakhda qaarkood baa waxay wataan ziyaadaad ayna nusakhda kala wadanin fii bacdi nusakhi tirmidi inay ku taalana waa suroobi kartaa bay leeyihi laakiin nuskhooyinka hadda la og yaalla intaan kolley arkay waxa weyaan tirmidi ma warinin xadiidka asalaatu fii wali waqtiha ma warinimaxadiidka marka cilaa ku jirta nin la yidhaahdo caliy bni xafs ayaa la gooni noqday lafdiga dhahaya fii awali waqtiha shucbo ardadiisa intooda kale xadiidka waxay ku wariyeen asalaatu calaa waqtiha awal waqtiha waxaa la gooni ah cali bni xabsin in la yidhahda waa nin fiqa ah laakiin waxaa la yidhahdaa markuu weynaadaybuu waxoogaa xifdigiisu isbedelay sida daara qutni iyo keyrkii leeyihiin saas daraaddeed xadiidka bi allafdi alsalaatu fii awali waqtiha waxaa daciifiyey daara qutni iyo imaamu nawowi iyo keyrkood sheekh albani caleyh raxmatullah iyo keyrkii iyagu waxay leeyihiin waa ay sugayaan xadiidka macnaha ayb kadalika ibnu khusaymi ibni xibbaan baa soo saaray xadiidka oo iyaguna sidaasoo kale kusoo saaray almuhim waxa weye lafdiga liwalin waqtiga iyadana waxaa la gooni noqday cumaan ibni cumar isaguba siqaha ahaada laakiin jumhuurtuu khilaafay lafdigaasi marka liwali waqtiha sugnaantiisa muran badan baa ka jira ayb sidaa hadday noqoto laislama diidana khilaafna kama jiro dhanka diraayada iyo fiqhiga xadiidka marka la aado salaada waktiga ugu horeeya in laga tukadayo inay fadligeedu ku jiro waana inta xadiisku tusay min naaxiyati riwaaya iyo sinaaca xadiiiya marka la aado baa xadiidka lafdigan liwali waktiha sugnaanteeda laga doodaya qaarna sugan qaarna ka doodano waa shaad ha dhacan laakiin fiqhigiisi iyo macnaha uu faa'iideynayo isaga waa laisla ogolya allahuma waxaa laga soo reebayaa uun axaadiistan soo marnay salaadahay ka soo reebeen oo kuwe ah cishaha iyo iyo duhurka casirka maaha duhurka markay qoraxda kulusha soma kuwaasoo nusuusle mooyaane inta kale waa laisla ogolyahay awal waqti inuu fadli badan yahay wacan abi maxduurata ana nabiya sal lay slam nebigu qaala wuxuu yidhi walu waqti waqtiga awalkiisu ridwaanullaahi ilaahay ridihiisa wey wa wsatuhu waqtiga dhexdiisuna raxmatullaahi ilahay naxariistiisa wey wa aakhiruhu wakhtiga aakhirkiisuna cafw allahi ilaah cafigiisa raja waxaa wariya adaara quطniyu bisanadin buu ku wariya daciifin oo tabardaran jiddan aad u tabardaran yani waxa weyaan awal waqti ridwan ullahi waxaa laga wadaa wakhtiga bilowgiisa ruuxii salaada tukada waajibka ah ilaahay ridihiisu ku gaadha dhexda ruuxa ka tukadana wakhtiga dhexdiisana wuxuu ku gaadhaa ilaahay naxariistiisa ruuxii aakhirka ka tukadana cafi ilaah yani hoos buu usii dhacaya mar walba marbuu dib usii gurataba waxoogaa maartay wuxuu helahayaa si yarana ayb sanadkiisu xadiidka wuxuu ihi waa daciif leanna waxaa ku jira nin la yidhaahdo ibraahim ibnu zakariya ibrahim ibnu zakariya baa sanadkiisa ku jira abu xaatim wuxuu leeyahay majhuul weeye xadiidka uu wariyana waa munkar buu yidhi saas way macnaha saas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu axmed ibnu jawsi ibnu cadi ibnu xajarna wuxuu yidhi waaba muttahanba ninkaas waa muttaham saas daraadeed baa wuxuu yihi daciifun jiddan xadiidku waa tabardaran aad buu u tabardaran ma kacayo wey man mar hadduu dacfiga xadiidku daran yahay ma kabmo dacfi waxaa jirta haddii wax loo helhelo lagu kaalmeeyo lagu saacideeyo kabmi kara iyo dacfi si kasta haddii loo kiciyo aan kacayn tanoo kale marka ma kaco weli tirmidiy waxaa u sugnaaday min xadiii ibni cumara xadiidka ibni cumar xaaluu yahay naxwuhu kanoo kale duuna alwsai awsadka mooye waxaan awsadka ka ahay wa huwa isaguna daciifun wey aydan ku noqonay duuna awsadba wuxuu ka wadaa jumlada hore iyo jumlada dambe unbuu tirmidi wariyey oo ah awalu waqti ridwaan ullah wa aakhiruhu cafwullah jumlada dhexda ku jirta isagu ma warinin siday dooniba ha noqotay isaguna waa daciif lafdigiisu waxa weye tirmidi oo xadiidka ku wariyey alwaqtu alwalu ridwaan wlwaqt laakhiru cafw llah saas wey lafdigiisu xadiikale waa xadii daciifa weliba aad buu u tabardaraya ma aqaano xaafidku midka horena wuxuu yidhi daciifan jiddan jiddan kan dambana uu jiddan u raacin waayo kan dambana jiddan raaciy isagana ayb yani sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo yacquub ibnu waliid oo matruuk ah bal muxadisiinta qaarkood kadaab weeyaan bay dhaheen ayb inuu mawduuc noqdaa dhici kara marka xadiisku cabdulaahi bni cumar alcumari baa isaguna ku jira oo daciifa ah. saas wy maanaa wuxuu xadiidku leeyahay shawaahid kulligeed wada daciif wax alle wixii baabkan ku soo dhan hal haba ka kici maayo saas daraaddeed baa imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu yihi axaadiis ayu alacmaali afdal qaala alsalaatu liawali waqtiha wa axaadiis awal waqti ridwaan ullah wa aakhiruhu cafwullah kulluha daciifa bud khulaasada ama majmuuca ka fiiriya yani axaadiista acmaashata ugu fadli badan waa salaata liwali waktiha waa xadiiskan soo marnay soo garamaysaan iyo axaadiista waktiga awalkiisuna waa ride aakhirkiisuna waa cafi axaadiista odhanaysa kulligeed waa wada daciif buu yihi alimaam nawowi caleyh raxmatullah xadiisku marka ma sugna wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu idhi laa salaata salaadi ma jirto bacda alfajri fajarka gadaashiisa ilaa sajdatayni laba ragcadood mooye sajdataynku waxaa laga wadaa bimacnaa rakcatayn somayna soo mare waa min baab yani waxa weeyaan tacbiir اljuزءi wa iraadat اlkul isticmaal oo shaa'ica wey fi luga alcarabiya shayga gobol ka mida la cabiraya isagoo dhan baana loola jeedaa ayb akhrajahu waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila النasaa'iyu nisaai mooye wa fii riwaayatin riwaayo dhexda waxaa ku sugan fii riwaayati cabdirazaq wa fii riwaayati cabdirazaq waxaa ku sugan cabdirazaq fi musanaf cabdirazaq sancaani waxaa isaga riwaayadiisa ku sugan laa salaata salaadi ma jirto bacda tuluuci alfajri fajarka markuu dhasho kadib ilaa rakcataya alfajri labada ragcadoodee fajarka mooye la wax kaloo la tukani ma jiro wman xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo ayuub ibnu xusayn ama moxamed ibnu xusayn oo majhuul ah laakiin xadiidku saxiixun biuruqihi wa shawaahidihi w kaluu leeyahay oo xoojinaya yani irwaaga ayuu sheekhu ku xaqiijiyey xadiiku marka waa sugan yahy muxuu inoo faaiideynayaa wuxuu inoo faa'iideynaya fajarkuba hadduu dhasho gadaashiisa inaan wax la tukan kara jira ayb allahuma labada ragcadood ee fajarka ka horeeya mooye iyo abcan dee salaaddii fajaro iyadoo waajiba ah waxaan intaa ka ahayn lama tukan karo waxaana sidaa qabay cabdulahi bn cumar cabdulahi bn camr bn caas xasan basri ibn musayib saciid musayib sayid taabiciin xumayd ibn cabdiraxmaan iyo asxaabu rayiga asxaabu rayi bimacnaa waa kuufiyiinta marna waxaa loola jeedaa dad maqasho asxaabu rayi mar waxaa loola jeedaa xanafiyada marna iyagii waxaa la israaciyaa thawri oo isla reer kuufa asxaabu rayi baa isku dhiman mar marka waxay ku tageen salaada mar hadduu fajarku dhasho ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso kor ka soo noqonayso waxa la tukan karaayo waa un labadii ragcadood ee fajarka iyo labadii ragcadood ee waajibka ahayd wax salaad kaloo la tukan kara ma jiro jumhuurtuse waxay qabaan haddii salaada fajar hadduu fajarku dhasho inta salaada subax laga tukanayo wax kastaa la tukan karaa lanna waktiga karaahiyadu dhalashada fajarka kuma xidhna cinda aljumhuur ee wuxuu ku xidhan yahay salaada tukashadeed saasman maalan fajarkii baa dhashay salaadii subaxna waa dib dib bay wakhtigeedii kaaga dhacay muddada fajarka iyo salaada subax tukashadeeda u dhaxaysa salaada ma tukan kartaa maxalulkhilaafku halkaa wey haddaan idhaahno karaahadu fajarka dhalashadiisay ka bilaabanaysaa bimacnaa ma tukan kartid wey haddaan idhaahno salaadaada markaa tukato kadib unbay karaahada kuu bilaabanaysaana bimacnaa waxa weeyaan inta aadan salaadaada tukanin wax kastaa tukan karti wixii sunnooyina waa tukan kartaa macnaa markaas waxaan soo marnay marka inay jumhuurta culimmadu badankood qabaan khaasatan asxaabu almadaahib inay qabaan salaada markaad tukato wixii ka dambeeya unbaa waktigii karaahadu bilaabanaya waxaana xoojinaya riwaayadan soo marnay soo garamaysaan riwaayadan soo marnay fii lafdigii muslim laa salaata bacda salaati alfajri soo soo mar ah, saasayb wa miluhu xadiidkan mid la midi ah, lidaara quطniyi daara quطni buu u sugnaaday can ibni camr bni caas cabdulahi bni camr bni caas isagoo laga warinayo radi allahu canhu lafdigiisu isaguna waxa weeye lafdiga daara quطni waxa weeye laa salaata bacda طuluuci اlfajri ila rakcatay alfajr lafdigaa inoo qoran oo kaleeto cabdirasaaq wariy buu la midi ah sanadkana waxaa ku jira daraquni ariiqiisa sanadkiisa waxaa ku jira ninka la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alifriiqi waana daciif afaariqada ninkaasa ka soo galay ninkiina waa lala kacay ayb cabdiraxmaan waa daciif sidaas daraaddeed xadiidku sanad ahaan waa daciif laakiin waxaan sheegnay xadiidka turuqdiisa marka laysu geeyo shawaahidiisa xadiidku waa sugnaanaya saas man ayb wa can ummi salmata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaalad waxay tidhi sallaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu tukaday alcasra casarkiibuu tukaday uma kadibna dakhala wuxuu soo galay beytii gurigeyga uma kadibna fasallaa wuxuu tukaday dhe rakcatayni laba ragcadood buu tukaday guriga markuu soo galay laba ragcadood ku tukaday fasa'altuhu markaasaan weydiiyey faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam shuqiltu waxaa layga mashquuliyey can rakcatayni laba ragcadood oo bacda duhri duhurka gadaashiisa ah fasallaytuhumaa markaasaan labadoodii tukaday alaana hadda faqultu markaasa waxaa idhi haddaan umu salamo ahay afa naqdiihimaa ma qallaynaa nebi allow idaa faatataa hadday tagaan labadaasi duhurka gadaashiisaa ah, haddayna dhaafaanoo wakhtigoodu naga tago dib ma ka qallaynaa sidaanaa samaynayso kale qaala wuxuu idhi laa maya bimacnaa anay khaas ku tahay akhraja waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa weriye bihada lafdi axmed baa ku wariyey xadiidku waa munqaic munqaic oo waxaa umusalamo ka warinaya in la yidhahdo dakwaan dakwaanna umusalamo kamuusan maqlin sidaas daraaddeed inqiaac waa ku jira waa midda labaadee ziyaadada aakhirkiisa ku jirta ee ah afa naqdiihimaa idaa faatataa qaala laa intaasi waa ziyaada munkara ah ziyaad munkara bimacnaa daciifa wey man maxaa yeele waxaa la gooni noqday oo warinteeda khaas la ah nin la yidhahdo cabdullaahi bni cutba oo umu salamo ka warinay qisaduna saxiixaynkay ku taalla bukhaari iyo muslim ayadoo intaas ayna raacsanayn saas man qisadu bukhaariy muslim bay ku taalla yani umu salama radi allahu canha rasuulka isoo galay bay tiri markuu soo galay buu marka guriga salaad ku galay dumar baa ila joogay gabadh shaqaalo ii shaqaynaysay baan u diray bay tiri oon idhi bay tiri waxaad tidhaahdaa nebi allow laba ragcadood aanan kugu arki jirin baad tukanaysaa bal noor hadduu marka kuu ishaaro oo gacanta kuugu ishaaro dib uga yara istaag bay tiri ilaa uu salaad ka ramayso sidii bay yeeshay markuu u ishaaray buu dib istaagtay markuu salaadii ka baxay bay weydiisay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal ly waslam wafdi baa ii timid oo iga mashquulisay labadii ragcadoode dowrka ka dambeeyey iyagii baana hadda tukanay saxiixaynka xadiidkoodu intaasuu ku egay ma qallaynaa iyo maya waa ziyaado uu gooni la yahay nin la yidhahdo cabdullaahi bni cutba oo ummu salamo ka warinaya waana daciif ziyaadadaasiyo waa shaado ma sugna munkaro wey macnaha sidaas weyaan weli abi daawuuda bay u sugnaatay abi daawuud waxaa u sugnaaday can caaishata xaaluu ka warinayo radi allahu canha radia allahu tacala canha bimacnaahu xadiidka mid la macno ah, yani waxa weyaan abu daawuudna wuu wariyey can caaishu ka wariyey ziyaadada markuu xadiidku wato ziyaadadaas ku daciifaya intiisa kale waa suganta ayb xadiidku waa xadiidka ay u deliishadaan culimada karaahaystay horta lafdiga muslim lafdiga waxaan dhila caaisha ee abu daawuud soo saaray waxa weeye kaana yusallii bacda alcasri wayanha canha wayuwaasil wayanha can ilwisaal nebigu casarka kadib wuuna tukan jiray dadkana waa u diidi jiray soonka wuu xidhiidhin jiray dadkana waa u diidi jiray rijaaluhu iqaat laakiin waxaa ku jira moxamed ibn isxaaq oo mukir min atadliis ah wuuna cancaneeyo samaac muusan caddaynin sidaas daraaddeed baa xadiidka sheekh albaani caleyh raxmat ullahi uu daciifiyey fii daciif abi daawuud matnigiisuna nakara ku jirta buui matnigiisuna waa munkar ayib maxaa yeelay caaisha waxaa ka sugan laf ahaanteeda inay tidhi maa taraka rakcatayni cindii bacda alcasri qau somayna soo mar yani nebigu weligii bacda alcasri laba ragcadood weligii kamuusan tegin iyaduna way tukan jirto way ka suganta iyaduna bacda alcasri labada ragcadood way tukan jirtay xadiidkan marka waxaa deliishaday ziyaadadiisa daciifada marka lagu daro ee munkarada ah waxaa deliishaday culimmada qabta salaada casar gadaasheeda waxba lama tukan karo ra'yigaas soo sheegnay inuu yahay ra'yi tabar daran sooma ra'yi tabar daran maxaa yeele nebigu waxaa ka sugan inuu yidhi salaada casarka gadaasheeda ha tukanina ilaa inaad tukataan qoraxda oo saafia mooye saas man ilaa inaad tukataan qoraxda saafia mooye waa xilliga qoraxdu isbadesho ilaa dhicitaankeeda laga gaado xilligaa xilliga karaahiyada yani waxa w isaan soo marna xadiidkii cuqba iyo soo mare xiina tatadayafu lilguruub xilliga w xilliga karaahadu ay khaaska ku tahay man saasaana awaab baab aadaani aadaankiibu baabu yahay intaynaan awqaatu salaad ka bixin waxaa haboon masaajidda masaajidda waxaa caado laga dhigtay shareecadu inta badan yani cid walba ay garan karto oo calaamooyin ah baa inta badan axkaamta lagu xidhaa qoraxda iyo booska iyo dayaxa soo bixitaankiisa iyo dhiciddiisa iyo axkaamta halkaas ku xidhanta cibaadaadka lagu xidhaa in iyadii la raacaa marka loo baahan yahy laakiin in bedelkeeda lagu bedelo in saacad go-an la tukado saacadda aan lagana dibdhicin lagana hormarin tilka bidcatu taasi waa tabdiil aan caadi ahayn mar marka qaarkoodna wuxuuba geli karaa salaadii oo wakhtigeedii aan la gaadhin in la tukado khaasatan waxay ku dhacdaa salaada salaada muxuu ahay fajarka calaamadeedu way iska caddahay salaada maqribkana calaamadeedu way iska caddahay oo qoraxdii baa sii dhacaysoo la arkaa laakiin salaadaha dhexda ku jira hal waqti in la iltisaamo la yidhaahdo duhurka toban saac maxaan ujeeda casarka toban saac unbaan mar walba tukanaynaa ruux markay ka dhamintaana waa adaabayna duhurkana toddoba saac un baanu hadday sayf tahay hadday shitaa tahay qoraxdu hadday jirto muxuu cilifka waqooyi cilifka koonfureed hadday jirto isbedel kasta halkaa un anagu haysanayna taasi nebigu kama tegin salawatu rabbi waslamu caleyh kama tegin waana dhibaatada jirto fududaysi baa loo samaynayaa laakiin waa wax khaldan wa waxaa la doonayaa sida isbedelku uu salaada subax ugu dhacayo salaada maqribkana ugu dhacayo qoraxda dhicitaankeedii soo bixitaankeedu isu bedelayo baa la rabaa inuu doorkuna isu bedelo casarkuna isu bedelo oo macnaha salaaduhu ay la socdaan saasmn isu bedelo saa inay isula socdaan baa la doonaya laakiin hal meel uun salaadaha qaarkood in lagu dhajiyaay waa qalad ama hooskii ha loo noqdo waxaa kaleeto oy culimmada mucasiriintii taqriirinayaan ajhizadan iyo saacadahan iyo hadda yani waxa weeye inta la tajribeeyey la ogaaday diadooda inay daqiiq yihiin la ogaaday waxay leeyihin waa la ictimaadi karaa marka inaan yani taqadumkii iyo waxyaalihii casriga ahaayee lagu xaqiijin lahaa waktigana aanaan cuskanin hooskii shareecadu kusoo aroortayna laga guuro labaladhaxaadun la deganaado waa khaldanta masaladaas inaan baraarujiyaan rabay intaanaan wakhtiga ka bixin saas man baab ladaani aadaankiibuu baab u yahay oo salaada wakhtigeediio lais ogeysiiyo waxaa aad laysugu khilaafsan yahay xukumkiisa oo waajiba mise waa sun in badan ahlcilm ka mida waxay ku tagayaan inuu sunno yahay laakiin waxaa rajaxanoo xoog badan aadaanku inuu waajib yahay inuu waajib yahay baa waxaa ku tegey bacdu ahlilcilmi waxaa doortay ibnulmundir waxaa kaleetoo rajaxay sheikh islaam ibnu taymiya shawkani iyo sheekh albaniga keyrkood baa rajaxaya waana sida sawaabka markii qawaacidda la fiiriyo istimbaaska qowlka odhanaya adaanku inuu waajib yahay baa xoog badan wuxuuna ku xoog badan yahay nebigu waa amray aadaanka ma amarkuna muxuu faa'iideeyaa wujuub midda labaad fi saxiixayn waxaa ku sugan nebigu markuu duullaan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo uu magaalo iyo deegaan dul yimaado wuu dhegaysan jiray hadduu aadaan ka maqlo ma weerari jiro hadduusan aadaan ka maqlinna wuu weerari jiro bimacnaa hadday sida shekh musaam ibnu temiya aleh raxmat lla soo guurinayo hadday muslimiin magaalo degan yihiin oy isku waafaqaan inay aadaanka ka tagaan waa lagula dagaalama ilaa ay aadaamaan lanna min ashacaa'ir aahira fi diin bay ka mid tahay marka waajib baa dad lagula dagaalamaaye sunno hadduu yahay miyaa lagula dagaalami waajibka tegitaankii baa laskula dagaalama sidaas daraaddeed baa sida sawaabka waxa weye aadaanku waa waajib ee sunna khilaafan libacdi ahli lcilm bacdu culamaai salaf baaba waxayba qabaanba ilahay amarkii waxayba leeyihiin salaadda haddaan loo aadaamin oo la aqimin maba asaxaysaba dhanka kaleba ku dhufteen iyaguna oo shardi bayba ka dhigeen shuruudda salaadda ka mid waxaa soo guurinaya ibnu mundir fi lawsat buu ku guurinaya weliba waxaa rajaxaya madhabka ibnu xasmi oo wuxuu leeyahay salaad aan loo aadaaminoo loo aaqibino waajib oo haddana waajiba salaadaasi waa baail buu leeyahy masalada la laba daraf wey daraf wuxuu leeyahay salaaddu maba asaxaysa aadaan la-aan iyo iqameed la-aan darafna wuxuu leeya waa iska sunna waaba laga tegi karaa darafna wuxuu leeya war salaaddu way asixi tegitaankiise laakiin waa ismi haddii laga tago ee waa in la aadaamo haddiise laga tago salaaddu waa asaxaysaa maca alismi madhabkaasaana sawaaba ah an cabdlahi bni zayd bni cabdirabihi cabdulahi bni zayd bni cabdirabihi waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi waafa bi waxaa igu wareegey walxaal ana anigu naa'imun mid hurda anah rajulu nin ninbaa hurdada iigu yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi taquulu waxaad leedahay markaad aadaamayso waxaad dhahdaa wey allaahu akbar allaahu akbar fadakara aladaana aadaankii buu sheegay bitarbiici takbiiri takbiirto afar laga dhigo takbiirtu afar laga dhigo bikayri tarjiicin shahaadataynkon lagu celcelinin iyo shahaadataynkon lagu celcelinin waliqaamatu iqaamadiina furaadaa waa mid mid ilaa qad qaamat isalaatu mooye qaala wuxuu yidhi cabdulahi ibnu zayd falama asbaxtu markaan waa bariistay ayaan ataytu u imid rasuula lah sal lay slam baan u imid faqaala markaasaa nebigu wuxu ur sal ly sl markaan u sheegay inahaa iyadu la ru'ya xaqin waa riyo xaq alxadiia atmil xadii ama atmim xadii ahraja waxaa wariyey xadiidka axmedu baa wariyey wa abu daawuuda iyo abu daawuud wasaxaxahu waxaana saxiix yeelay atirmidiyu wabnu khusaymata ibnu khusayma kadalika waxaa wariyey ibn maajah bayhaqi iyo daraqutni waxaa kaloo isaguna saxiixiyey xadiidka alimaam albukhaari bayhaqi nawowi xadiidkuna takmiiladiisu waxa weeye adaanka markii ugu horreeye la jideeyey ayay ahayd horta maka intuu nebigu joogay ma aadaami jirin markuu madiine yimid oo mujtamaca muslimka iyo dowladdii iyo samaysantay markaa way marka aadaanka la jideeyey qaabkii aadaanka loo jideeye buu marka xadiidkan cabdulahi ibnu zayd ibni cabdirabbihi ku soo yimid oo ku soo arooray cabdulahi wuxuu yihi nebigu markuu amray binaaquus yucmal liyudraba bihi linnaasi lijamci sala adi waxay ahayd saxaabadu waxay jeclaysteen in ay xilliga salaada laysu imaanayo waxay ku gartaan inay samaystaan markayse qaarkood waxay soo jeediyeen aan samaysanno sida muxuu ahay gambaleelkan ama birtan ay nasaaradu garaacdoo kaleeto naaquusta markaasaa waxaa la yidhi taa inaga daaye nasaara iskale haddana qolaa waxay soo jeediyeen aan qaadanno geeska yahuuddoo kaleeto qarniga bimacnaa waxa weye buunka yahuuddu buun bay isku ogeysayaan buunka yahuuddoo kale aan qaadanno warkaana yahuud baa iskale inaga daaya arrintii baa marka laga murgay laga walbahaaray waa lagu kala tegey waa la seexday marka hurdadii markii la seexday ayaa ragga qaarkood riyooday marka riyada ragga riyooday waxaa ka mida marka cabdulahi bnu zayd bni cabdirabbihi iyo cumar ibnu khaaab iyo yaa ka mid ahaa cabdulahi bnu zayd bni cabdirabbihi marka wuxuu leeyahay nebigu markuu amray sal lay wasalam naaquuska oo maxnaa baalkii ay nasaaradu isku ogeysiin jireena si dadka loogu garaaco salaadda ay ugu soo ururaan ayaa taafa bii wa ana naa'imun rajulun yaxmilu naaquusan fii yadihi anoo hurda ayaa waxaa soo maray buuri oo igu wareegay nin naaquuska ay nasaaradu garaacato gacanta ku wata markaasaa waxaa idhi buuhi yaa cabdallah atabiicu naaquus naaquuska ma iibinaysaa baan ku idhi buui markaasaa wuxuu idhi buui maa tasnacu bihi maxaad ku samaynaysa maxaad ku falaysaa waxaan ku idhi buu nadcuu bihi ila asala salaaddaan isugu yeedhi rabnaayo salaaddaan isku ogeysiinaynaaye adiga iib ma yahay baan idhi buui markaasa wuxuu yidhi buu ihi afalaa adulluka calaa maa huwa khayru min dalika wax ka khayr badan ma kutusaa buui bir isgaraacda iyo gambaleel dhachayo wax ka fiican oo ku sheega markaasa waxaa yidhi ha ii sheeg markaasaa wuxuu yidhi taquulu sidanaad leeda aadaankii marka wuu u sheegay aadaanka marka uu u sheegay waxa waa kan hadda aan naqaano allahu akbar allahu akbar riwaaya saasay ku timid oo in intaa keliya lagu daayo takbiirta laba un laga dhigo laakiin riwaayada raajixa ah waxa wey takbiirta in afar laga dhigo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah xaya cala alsala xaya cala alsala xaya cala alfalax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah saasaa dihi buui ayb sidaa markuu iigu sheegay uma ista'khara canii hayra baciidin meel aan fogeyn yuu wax yar iiga dorkaywayasaa yar dorkay markaasuu haddana igu soo noqdo wuxuu idhi waidaa aqamta asalaat salaadda markaad aqimtana sidan dheh buui ah, markaasuu haddana alfaadii iqaamada u sheegay alfaadii iqaamada oo macnaha wax weeyaan sidan ayadana aan u aqinna ah macnaha markaa waa berisay marka rasuulka u yimid wuri sal lay slam markaasaan u sheegay waxaan xalay arkay markaasaa rasulka wuxu uhi sal lay slam inaha la ru'ya xaqin in sha allah waa riyo oo xaqa ah. faqum maca bilaalin fa faalqi calayhi maa ra'ayta bilaal intaad isla taagto wixii aad soo aragteed maqashay ku dul akhriyo isaga u sheeg isagu ha aadaame falyu'adin bi ku aadaamo fainahu andaa sawtan minka buu nabig sal l isagaa kaa coddheere isaga intaad u yeedhiso isagu ha ku dhawaaqo ha ku aadaama buuri markaasaan bilaal intaan isla taagay baan u yeedhiyey buuri bilaalna waa ku dhawaaqaya wuu ku aadaamaya arrintii aadaankii markaan kor u qaadnay buuri baa waxaa maqlay bui cumar ibn khaaab radiallah can oo gurigiisa joog cumar si halhaleelo u booday isagoon maradii guntaninoo maradii faraqa jiidahay ayuu soo booday markuu aadaanka maqlay markaasaa nabiga intuu yimid wuxuu ku yidhi waladii bacataka bilxaqi ya rasuul allah laqad ra'aytu mila maa ra'a ilaahayga xaq ugu soo diray baan ku dhaartay sidaa uu ugu riyooday baan aniguna ugu riyooday markaasaa nebigu wuxu yh sal lay aslam falilaahi alxamdu mahad ilahay baa iskale marka saas wey macana abu daawud iyo keyrka waa soo saaray xadiikaas waana xadiid xasan oo saxiixa wey man ayib aan u noqono marka lafdigan hadda meesha inoogu qoran wuxuu yidhi taquulu allaahu akbar allaahu akbar yaa sidan usoo gaabiyey xadiisku waa dheeraayo aadaankii oo dhan buu u sheegay laakiin xaafidkaa iska soo gaabsaday wuxuu ku soo gaabiyey fadakara alaadaana aadaankii buu sheegay allahu akbar markuu kuu bilaabay aadaanka intiisa kalena wuu sheegay wy man yaanaa iska soo gaabsaday ayib wuxuu ku sheegay bitarbiici takbiir allahu akbarta hore oo afar laga dhigo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wey tarbiicdu afar in laga dhigo bikayri tarjiicin ayada oo naqnaqidna la samaynin tarjiicu waa ku celcelin oo waxaa tarjiica loo yaqaanaa shahaadateynka marka aad ku dhawaaqayso macnaha waxa wey aad kor ugu dhawaaqayso intaadan kor ugu dhawaaqin inaad hoos u akhrido marka hore ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu ashhadu anna muxamadan rasuulullah ayuu hoos ka odhanayaa muadinku markaasuu dib ugu noqonaya kor u qaadaya ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah tarjiica marka waxaa la yidhahdaa shahaadateynka hoos loo dhaho haddana kor loogu dhawaaqo xadiidkan marka cabdulaahi bnu zayd allahu akbarta horena afar buu ka dhigay shahaadataynkana in lagu celcelinayo ma sheegine shahaadateynka hal mar inuu muadinku marayo sawdka hal mar kor ugu qaadayo buu ka dhigay tarjiixu wuxuu ku imaan doonaa xadiidka abu maxduura ee inoo soo socdo laakiin xadiidka cabdullahi ibnu zayd isaga tarjiixu kuma jiro ayib aqimaadiina wuu u sheegay aqimaadda seebuu ugu riyooday waliqaamata aqimaaduna furaadaa mid mid waa meeshay aadaanka labalaba ka ahayd cabdullahi bni zayd xadiidkiisa iqaamadu waa mid mid ilaa qad qaamat isalaatu mooye oo qad qaamad saladi laba goor baa lagu celinaya macnaha waxaa laga wadaa aqimaadda allahu akbartii hore afarta ahayd labaa laga dhigaya oo allahu akbar allahu akbar bisa lagu gaabsanaya inta kalena mid mid baa laga dhigaya qad qaamat isalaam markaa la joogaa marka laba laga dhigaya ilaa qad qaamat isalaam mooye qaala wuxuu yihi falama asbaxtu markaan waa barisaan ataytu rasuulahi u yimi sal lay slam faqaala markaasa wuxuu yidhi inaha la ru'ya xaqin alxadii xadiikaas cabdulaahi bnu zayd waxaa qaatay oo deliishaday hawri iyo asxaabu ra'yi oo waxay qabaan aadaankuna waa matna matna iqaamadana waxay ku tageen oo deliishadeen inay labalaba tahay ayb xadiika abi maxduurana waxaa qaatay maalik iyo shaafici iyo keyrkood macnaha axmed iyo isxaaq waxay qabaan waa sida sawaabka ahe eh, qaababkan soo arooray oo dhan ama xadiidka abumaxduuraha ku yimaado ama xadiidka cabdulahi bnu zayd bn cabdirabiha ku yimaado kulli waa khilaafu tanawuco noocaad qaadataba waa sax nooca la noocaad ku aadaantood ku aqimtood sugnaadayba markanaad qaadan kartaa markanaad qaadan kartaa markanaad qaadan kartaa kullina waa jaais oo waa mustacab sida fiicanna waxay sunnada noocaasoo kale ah. waa sida maalan siyaqu atixiyaadko kale atixiyaadkaasoo dhowr siqa kuma imaan kaan qaadataba waa sax salliga nebiga sal alay waslam soo dhowr qaab kuma imaan qaabkaan qaadataba waa sax kadalika aadaanku intaasoo qaab buu ku yimid qaabkii aad qaadataba waa sax saas man marka sidaasoo xaaqaba imaam axmed iyo isxaaq waana sida sawaabta maxaa yeele mar hadday axaadiista ku sugnaato hada jaais wa hada jaais saas man intaba waa banaanta ayb wazaada wuxuu siyaadiyey axmedu axmed wuxuu siyaadiyey fii aakhiri qisati qowli bilaal bilaal qowlkiisa uu yidhi fii aadaani ilfajri aadaanka fajrka dhexdiisa uu yidhi asalaatu khayru min annowm taas qisada aakhirka fii aakhiri qisati fii aakhiri qisa qisada aakhirkeeda wuxuu ku siyaadiyey qowla bilaalin bilaal odhahdiisa fii aadaani alfajri uu yidhi alsalaatu khayrun min annowm yani axmed ibnu khuseyma xadiidkaas soo saaray cabdullahi ibnu zayd laakiin waxay iyagu siyaadiyeen bilaal markuu cabdulaahi bnu zayd uu aadaanka u sheegay isaguna kor ugu dhawaaqayo ku adimayey wuxuu ku daray aadaanka fajarka asalaatu khayru min annowm ayb lafdigiisu waxa weeye fakaana bilaalu mawla abi bakrin yuadinu bidalika wayadcu rasul lahi sal lay slam ila asala aadaan lafdigaasu ku aadaami jiray nebiguna u yeedhi jiray sal lay slam fadacaahu daata hadatin ila alfajri nebigu ugu yeedhay subax salaada markaasa wuxuu ku yidhi waxaa lagu yidhi ina rasuula allahi naa'imun rasuulku waa hurdaa fasaraka bilaalun biaclىa sawtihi markaasuu bilaal kor u qaado wuxuu yidhi asalaatu khayru min annowm saciid muse wuxuu yidhi markaasaa kelimada waxaa la geliyey aadaanka salaada fajr sanadkiisa inqiaac iyo cancanatu bn isxaaq baa ku jira markuu sidaa yahay oo macnaha waxa weye lafdiga axmed u wariyey ee sidaa hadda aan sheegnay ah dacfi baa ku jira walibni khusaymata ibni khusayme waxaa u sugnaaday can anasin xaaluu ka warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi min asunnati sunnada waxaa ka mid a ah, idaa goortii qaala uu yidhaahdo almu'adinu mu'adinku markuu yidhahdo fi lfajri salaada fajr dhexdeed xaya cala alfalaax markuu sidaa yidhaahdo qaala inuu yidhaahdo baa sunnada ka mid xaya cala alfalax markuu yidhahdo kadib markaa kadib inuu yidhaahdo alsalaatu khayrun min annawm asalaatu khayru min annawm inuu yidhaahdo ayaa sunno ah oo sunnada ka mid saxaabigu hadduu yidhahdo min asunnati waa marfuucun xukman saas man ayib xadiiku marka waa marfuuc xadiidkan anas ibn maalik sidoo kale waxaa wariyey daara iyo bayhaqi ibnu khusayme iyo bayhaqina wa saxiixiyeen sanadkiisuna aad buu xoog badanya xadiikan waa xoog badan yahy shawaahidiisa waxaa ka mida xadiidka abu maxduura ee inoo soo socda waxaa ku yimid aakhirkiisa fain kaana salaatu subxi qulta salaada subax haddii la gaadho waxaad odhanaysaa alsalaatu khayrun min annawm alsalaatu khayrun min annowm sanadkeedu waa daciif cinda abi daawuud wa axmed ayaduna waa daciif laakiin xadiidkanay isxoojinayaan abu daawuud kadalika wuxuu wariyey ibnu khusaymi iyo bayhaqi fii xadiidi abi maxduura aلsalaau khayru min الnowm asalaatu khayru min الnowm fi اlula min الsubxi midda hore ee subax ayaad gelinaysaa buu weri iyadana sanadkeedu waa daciif lijahaalati laba ninoo ku jira daraadood jumladani asalaatu khayru min annowm axaadiis fara badan bay kusoo aroortay marka axaadiista ay ku soo aroortay hal xadiid oo sanadkiisu fayow yahay oon xadiidkaas anas ahayn ma jiro way badan yihiin laakiin kulligood sanadkoodu waa doran yihiin waxbaa laga sheegay laakiin markii laysu geeyo xadiidkan anasna loo geeyo xadiidku waa sugan yahy lafdadaas asalaatu khayru min annowm in lagu daro aadaanka salaada subax waana midda loo yaqaano kutubta fiqiga iyo keyrkood atahwiib baa layidhahda atahwiib tawiibkana waxaa la yidhahdaa ku noqosho ah, tawiibka waa ku noqosho ku noqosho waxaa loogu magacaabay bay leeyihin kelimaadkii ka horreeyey oo ahaa xaya cala asalaa alxaya cala alfalaax soo salaad lagama hadlayn alsalaatu khayru min annowm baa haddana lagu noqday saas man asalaatu salaad bay alfaadii hore ka hadlayeen intii hore laguma gaabsanayn haddana salaaddii baa lagu noqday oo muadin ku noqdo alsalaatu khayru min annowm bu tawiib saasaa loogu magacaabay bay leeyihi marka inuu mustaxab yahay oo aadaanka eh, lagu darayo salaada subax ayuu xadiidku kutusaya sidaana waxaa qaba cabdullaahi bn cumar xasan basri ibnu siriin zuhri malik ibnu anas hawri axmed iyo isxaaq iyo abu thawr alimaamu shaaficina wuxuu qabi jiray baa laleeyahay markuu ciraaq joogay wuxuu dhihi jiray waa dawaahirta lagu camalfalayo masaajidka nebiga iyo masjid ulxaraam labadaba lagaga camalfalo quwaytina sidaasuu ka soo guuriyey in imaam shaafici caleyh raxmatullah uu qabay laakiin wuxuu ka soo guurinaya ninka la ibnu mundir inuu yidhi yani waxa weyaan markuu ka tegey ciraaq kadib uu yidhi asalaatu khayru min annowm aadaanka salaada subax in lagu daro laa astaxibhu lanna xadiidka abumaxduura oo ka dambeeyey kaa cabdulahi ibnu zayd laguma sheegin ibnu mundir markuu soo guuriyey kadib buu radiyey oo wuxuu leeyahay wamaa haada ila sahwun minhu wa nisyaana buud arrinkaas imaamu shaafici waa ismoodsiis iyo halmaan ka dhacay buudi xayu kasaba hadihi اlmas'ala markuu mas'aladaa qorahayay waa halmansanaa bu liannahu xakaa dalika fi kitaabi alciraaqi can sacdin alqarad wa can abi maxduurata wa dalika can caliyin ama warawa dalika can caliyin markuu macnaa waxa wey kitaabka ciraaq qoray ciraaq macnaa waxa weye waa qawluhu lqadiim ciraaq waa qawluhu alqadiim markuu masr tegeyna waa qawluhu اljadiid marka ibn mundir buu ka soo gurinaya laakiin hadalkaasi yani waxa weyaan asxaabu shaafici hadalka gadisan bay ka soo almuhim waxa weye waa waa suganta laakiin waxaa la isweydiinaya alsalaatu khayru min annowm ma aadaanka dambaa la gelinayaa mise aadaanka hore sida axaadiista ku aroortay waxa weeyaan fi luulaa min asubxi ama fi ladaani alwal min asubxi adaani alwal subaxuso laba aadaan ma lahayn aadaani lwal bacdu ahli lcilmi oo tiradoodu iska yar tahay waxay ku fasireen aadaanka la adimayo waagu intuusan baryin ee hore ee bilaal uu aadaami jiray oo kaan soo sheegnay halkaasay ku fasireen aadaanka dambana asalaatu khayru min anoom kuma jirtadhe sheekh albani iyo qolyale baa u nusbeeyey madhabkaas laakiin jamaahiiru ahli lcilmi bima fii dalika afarta madhabood iyo muxaqiqiin fara badan waxay qabaan aadaanka dambay ku jirtaa asalaatu khayru min annoom ee hore kuma jirto waxaana khilaafka keenay fi luulaa min asubxi aluulaadaasi ama aadaanu lwal maxaa laga wadaa fuqahada iyo culimmada badankood waxay u fahmeen aluulaa min asubxi waxaa laga wadaa aadaanka iyo aqimaadda aadaanka dambe marka aqimaadda loo fiiriyo so aadaanulawal maaha aimaadana aadaan waa la yidhahda aar min xadii oo xadiista nebiga ka mid a ah, bay soo aroortay iyada oo aqimaada aadaan lagu magacaabayo soma waxaaba ka mid a ah xadiiska caadka garanaysaan ducada xiliyada la aqbalo maxaa ka mid ah? a bayna al aadaanayn soma ma laba aadaan baa marka bayna aliqaamati waaladaan baa laga wada aqimaadda marka aadaan waa la yidhahda saas daraaddeed baa jumhuur ahlilcilmi waxay ku tageen waxaa laga wadaa aluulaa min asubxi ama adaanu alwal min asubxi waxaa laga wadaa adinka salaada subax dadka loogu kicinayo wuxuuna kii hore noqonayaa marka aqimaada loo fiiriyo aqimaadana aadaan waa la yidhahda saasayna u badan yihiin baxi qayimo aad u qiimo badan buu ku sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah kitaabkiisa sharxulmumtica baxi qiimo badan buu ku saasayna u badan yihin masaladu mar hadday faham masaladu mar hadday fahm tagto oo xadiidka markaa hubuudkiisa iyo sixadiisa aan laysku haysanin fahm hadday tagto sideedaba dhanka culimmadu u badan yihiin ictibaarteeday leedahay hadday fahm tagto way macna marka taasaad moodaa waxoogaa inay nadarka ku xoog badan tahay dhanka kale baxsigiisa ruuxii u baahan inuu akhriyo waxaad u laabataa kitaabkii sheekh albani caleyh raxmat ullah athamar lmustadaaf fii fiqhi kitaab fii fiqhi sunnati fii fiqhi kitab wa sunnati maahan kaasuu isaguna si fiican ugu oofsaday masaladu marka masl khilaafiyo saas wey macana wa abi maxduurata radi allahu canhu ana nabiya nebiga sal lay wasalam nebigu callamahu wuxuu baray abu maxduura alaadaana aadaankii buu baray nebigu abu maxduura ayuu aadaanka baray fadakara wuxuu sheegay fiihi aadaanka uu nebigu baray dhexdiisa wuxuu ku sheegay altarjiica shahaadataynka in lagu celceliyo oo hoos marka hore intuu muadinku u dhaho markaa kadibna uu iyagii ku celiyo kor ugu dhawaaqo ahrajahu waxaa wariye muslimun usibaa wariye tarjiixa waxaa qaba ahlulxijaaj maalig iyo shaaficiyaa qaba waana sida sawaabka wey macna maadaama ay sugan tahay imaamku muadinku inuu tarjiiciyo baa sunno ah walaakin lagu noqoye dakara wuxuu sheegay abu maxduura attakbiira allahu akbarta fii awalihi aadaanka bilowgiisa maratayni laba goor buu sheegay faqat oo keliya yani aadaanka allahu barta ugu horeysa isagu laba goorbu wuxuu ka dhigay uun allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa markaas marka wuxuu leeyahay sheekh albani caleh raxmat ullah wuxuu leeyahay sida sawaabka riwaayaadkuna kutusayaan oo xooga badani allahu akbarta hore waa inay afar tahay kan labada ah waa laga xoog badanya bule aa rawah waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey shantaa wariyey muslim markuu wariyey aadaanka bilowgiisa laba allahu akbar basuu ka dhigay wa rawaaha waxaa wariyey xadiidka alhamsatu shantii baa wariyey iyo axmed ba fadakaruuhu way sheegeen bilowga aadaanka murabacan xaaluu yahay mid afar ah takbiirtii bay sheegeen iyadoo afar ah saasaana xoog badan xataa xadiidka abuumaxduura riwaayaadkiisa xooga badan iyo duruqdiisa xooga badan allahu akbarta hore afar bay ka dhigeen saas maana waana sidii xadiidkii cabdullahi bnu zayd isaguna afar buu ka dhigay ayib marka waxaa laga qaadanayaa inuu tarjiicu mustaxbiya muadiniinta in badanoo ka mida maba oga sunnadaas ayib taasuu hadda xadiidkan inoo faaidey wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi anas wuxuu yidhi umira waxaa la amray bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca inuu lamaaneeyo aladaana aadaanka inuu lamaaneeyo shafcan lamaanayn inuu labalabo ka dhiga man wa yuutira inuu witriyo aliqaamata aqimidana inuu witriyo mid mid ka dhigo inuu tawxiidiyo uu ka dhigo kisi ka dhigo ila aliqaamata aqimidii mooye wayutiru liqaama ila aliqaama iqaamadan iyo iqaamadan laba macna kala leedahay aliqaamada hore waa aqimaadii ila aliqaamadana qad qaamat isala qad qaamat isala waa laga wada yacnii wuxuu ka wadaa ilaa qad qaamat isalaatu mooye muttafaqun calayhi walam yadkur muusan sheegin muslimun muslim alstina muusan sheegin istina maxaa laga wadaa ila aliqaama sadaas muslim kuma jirto buhari baa saas ila aliqaama riwaayada muslim waxa weeyaan umira bilaal an yashfaca aladana shafcan wayuutira aliqaama intaasay ku xigtaa riwayada muslim ila aliqaamata istinaha waxaa khaas la ah bukhaari baa iskale ayb walilnasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaaday amara wuxuu amray annabiyu nebigu sal lay slam bilaalan buu amray nisaa-i riwaayadiisan maxay inoo siyaadisay waxay inoo fasirtay riwaayada hore waxay tidhi umira bilaal baa la amray yaa amray waay ya nebigaa amray ah, tan nisaa baa marka inoo kordhisay faacilka amara ayay inoo sheegtayoo inuu yahay nebigu ciddii amartay bilaal ciddii amartay inuu nebigaha salawatu rabbi waslamu caleyh jumhuurta ahlulcilmiga waxay ku tageen saddexda madhabood marka laga reebo xanafiyada inay aqimaadu ay tahay furaada xanafiyadu iyagu waxay ku tagan thawri aimaadu waa laba sida aadaanko kale xanafiyada somayn arag waxay u aadaamaan say u aimaan waxay u aimaan say u aadaamaan sidaana waxay ku soo aroortay xadiidka abu maxduura cinda abi daawuud bisanadin saxiix in aimaadii laga dhigo aadaanko kale wayna sobanta xanafiyadaa qaatay madhabka imaam axmed iyo abu isxaaq bnu raawiye ay marayaane saxdaa marka la maro sidana waa loo aqimi karaa sidana waa loo aqimi karaa waana saasoo sax bal waxaa fiican in la tanwiiciyo oo sunnada marba mid la qaato muadiniinteenna in dhegeysta marmarka qaarkood siday u aadaamaan ha noogu aqimeen leanna sunnadii nebiga saa kusin sl dadka laftooda wax badan bay baran lahaayeen oo si camaliya u baran lahaayeen sooma qaar baa hadda markay tagaan masaajidda xanafiyada oy maqlaan ayagoo u aqimaya sidii aadaankaoo kale bay la yaabayn war nimankan maxay ahay waxaaba laga ya in masaajidka carro yidhahdo war malaha shiicaad usoo gashay marka sunnadu inay faafta la rabaa marka way sugan tahay qaabka waa loo aqimi karaa qaabka waa loo aqimi karaa inta siiqee soo aroortay aadaan iyo aqimaad ku aroortay kulli waa wada sunno nebi maxamed baa ka sugantay salawatu rabbi wasalam caleyh kolba mid in la qaataana fiican saas way macana canhu qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay bilaalan bilaal baan arkay oo yu-adinu aadaamaya walxaal atatabacu aniguna aan raacraacayo faahu afkiisa haa huna halkan wa haa hunaa iyo halkan aan u raacraacaya dhankan iyo dhankan dholba dhanku u leexiyo baan anna ula leexanay waisbacaahu walxaal isbacaahu labadiisa faroodna fii udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda ay ku jiraan rawaahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wtirmidiyu iyo tirmidi wasaxaxahu wuuna saxiixiyey cabdurasaaq baa sidoo kale soo saaray xadiidka xadiidku waxaa weeye dhammaystirkiisu nebigaan u yidburi sal lay aslam isagoo maka jooga abu jaxayfa odhanay wahuwa fii qubatin xamraa min adam teendho harag ahoo guduudan isagoo nebigu ku jira sal lay slm kadibna rasuulkaa soo baxay buu uri sal lay slam calayhi xullatun xamraa buruudun yamaaniyatun qitriyun isku joog guduudan nebigoo qaba sal lay slam oo maryo yaman lagu sameeyo oo weliba qitri meeshale lagu sameeyo maryo noocaasa isagoo isku jooga qaba nebigu sal lay slam uu soo baxay xadiidka waxaa saxiixiyey alimaam nawowi sheekh sidoo kale albaani xadiidku muslim bukhaari baa soo saaray iyagoo isagoo mukhtasar ah saas manaa khaasatan qaybta ku saabsan inuu afka marna xaggan u leexin jiray marna xagga u leexin jiray oo fajacaltu atatabacu faahu haahuna wahaahuna wayaquulu yamiina washimaala xaya cala asala xaya cala alfalaax waa saxiixaynkay ku taala taas buhari muslim ku taala macna ayb walibni maajah ibni maajah waxaa u sugnaaday wajacala wuxuu yeelay isbacayhi labadiisa farood fii udunayhi labadiisa dhagood dhexdood u geliy ariiqa ibni maajah waa daciif lanna waxaa ku jira nin la yidhahdo alxajaaj ibn arda ah oo daciifa ku jira ayib min xadiii sacd lagu wariyaa isagoo ibn maajah isaguna waa daciif oo lafdi kale ku yimid umira bilaal an yajcala isbicayhi fii udunayhi wa qaala inahu arfac lisawtika isagana waa daciif maxaa yeelay ruwaadiisa qaar baa jahaala ku suganta cinda abi sheikh asbihani sidoo kale buu ku sugan yahay isagana bisanadin aciif cinda albayhiqi isagoo kale ku yaalla bisanadin aciif yani waxa weyaan intiisa badan xadiidkan faraha in dhagaha la geliya duruqdiisa inteeda badan waa daciif laakiin xadiisku waa isxoojinaya kaa horaana ugu fiican oo xadiidka abu juxayfa waasbicaahu fii udunayhi ariiqaasa u fiican oo macnaa waxa wey nawiya heyrka ay weli abi daawuud wuxuuna kutusaya oo laga faa'iidaysanaya axaadiistaasi laba xukm xukumka koowaad muadinku markuu aadaamayo xaya cala asala xaya cala alfalaax markuu soo gaadho inuu midigta iyo bidixda afkiisa u leexiyo taasi inay mashruuc tahay oo mustaxab tahay baa laga qaadanaya waa xadiiska qaybtiisa hore kuwan kan dambana wuu xoojin doonaa waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inay sunno taho mustaxab tahay inuu dhagaha faraha geliyo sidaasay mustaxabnimadeeda iyo sunanimadeedana culimaa ku tagtay sida xasan basri ibnu siriin awsaaci thawri axmed isxaaq abu xaniifa iyo maxamed bin xasan maaligna wuxuu yidhi hadduu dhagaha gashaday hadduu iska daayaba fi lmri saca buu yani waxa wey waa iska banaan tahay buu le laakiin hadday sugan tahay nebiguna taqriiriyey sunadiisa lagu dari salawaatu rabbi waslamu caleyh waliabi daawuud abi daawuud waxaa u sugnaaday axmed iyo bayhaqi iyo bakawi baa sidoo kale soo saaree lawaa wuu laabay cunuqahu luquntiisa bilaal markuu aadaabay lamaa balaqa markuu gaadhay xayi cala asalaa yamiinan dhanka midigtaabuu u laabay oo u leexiyey wa shimaalan iyo dhanka bidixda walam yastadir isagu isma wareejinin isagu isma wareejinin isagoo qibladii u jeeda unbuu wejiga marna bidix u leexiyey marna midig wa alu xadiidka asalkiisuna fi saxiixayni saxiixaynku ku yaalla xadiidka asalkiisu saxiixaynku ku yaalla laakiin qaybahan ayay khaas leeyihin abu daawud iyo keyrkay warinaya ashekh albani aleh amatlah baxi buu ku qoray kitaabkiisa saxiixu sunan abi daawuudka oo asalka ah baxigaasi natiijadiisu waxa weeye lafdigan walam yastadir ah waa daciif shaada buu leh shaadun buu le bal munkar lafdigaasi waa munkar buu leh leanna waxaa la gooni noqday buu le nin la yidhaahdo yani qays ibnu rabiic baa la gooni noqday waa iqa buu leeyahay laakiin sayi lxifdi xoogaa xifdigiisu waa liitaa istidaaradaa uu isagu anfiyey oo yidhi isma wareejinayana waxay ku sugan tahay min turuqin haabita oo ruwaad kaleetaa warinaya lafdadu marka way sugan tahay oo wuu iswareejiyey baa sugane isma wareejin waa aciif waa munkar buu le saas man oo yani waxa weyaan nin la yidhaahdo axmaad ibnu salma iyo hushaym iyo baa cawn ka warinay bedelka isagu cawn uu ka warinayo qays ibnu rabiic uu cawn ka warinayo lam yastadir rag ka xoog badan baa cawn waxay ka wariyeen wastadaara ama yaduuru wuu iswareejin laakiin waxay dooliba ha noqotee lafdigu hadduu sugnaado wuu iswareejinayaa bimacnaa waxaa laga wadaa aliltifaatu yamiinan wa shimaalan lagama wado wuu jeesanaya oo jidhkiisao dhan buu jeedinaya lagama wadee waxaa laga wadaa jeedinta uu wejigiisa jeedinayo iltifaatkaas ayaa laga wadaa istidaarada axaadiis qaarkood ku sugnaatay amaa lafdigan walam yastadir ah isagu waa shaad ama waa munkaro ma sugna an abi maxduurata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam acjabahu nabiga waxaa yaabgeliyey sawtuhu bacdu ahli lcilmi baa waxay qaarkood yani waxay leeyihin iswareejinta qaar baa waxoogaa ayaa karahaysta wasawaab waxa weye mar hadday suganta yani dhinaca fiirinta wey mar hadday sugan tahay waa mustaxab asalbasri iyo thawri iyo abu xaniifa iyo labadii saaxiibi shaafici iyo abu thawri iyo awsaaci iyo ayaa qaba inay mustaxab tahay inuu muadinku xaya cala asala xaya cala falax markuu leeyahy inuu dhinacyaha fiiriyo saas macna bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin markuu meel sare saaran yahoo dadku fiirinahayaan unbuu dhinacyaha u jeejeesan mooye hadduu muxuu ahaayey uu dadba aynan arkayninba inuu dhinacyaha firfiriyo lama baahna dheh laakiin tafsiilkaasi daliil ma leh sawaab waxa weeye inay mustaxab tahay fii kulli axwaal sheekh albani caleyh raxmatullah baxsi aan u malaynayo inuu ku qoray kitaabkiisa kitaab yar risaale uu leeyahay ayaa wuxuu leeyahay mafaasidda ay mikrofoonadu keeneen waxaa ka mida ah. naaqitu sawdka ama mukabirka mafaasidday keeneen waxaa ka mida ah, muadinkii waa inuu mikrofoonka isku aadiyo waxaa luntay buu leeyahay sunnadii in dhankan uu yersiisado ama dhankan u yersiisado hadduu xagga u yersiisado uu yidhahdo xaya cala salaa mikrofoonki ma qabana waa fiican malaha laba microfoon in midna laga dhigo midna agga laga dhigo markuu xagga yidhahdana kana qabto markuu agga usheesana kani qabto an abi maxduurata radi alahu canhu ana nabiya nabiga sal lay aslam acjabahu nabiga waxaa yaabgeliyo uu bogay sawtuhu abu maxduuro sawtkiisa facallamahu nabigu wuxuu baray abu maxduura aladaana aadaankiibuu baray rawahu waxaa wariyay ibnu khusaymata ayaa wariyey daarimi baa sidoo kale soo saaray lafdigiisuna waxa weeye rasuulku sal lay slam wuxuu yidhi amara naxwan waxaan u jeeda abumaxduura wuxuu yidhi rasuulku amara naxwan min cishriina rajulan fadanuu labaatan nin ayuu nebigu sal lay aslam yidhi aadaama in walba mar aadaan waa lagaa dhegeysan macnaha markaasay aadaameen faacjabahu sawtu abi maxduura abu maxduura ayuu sawtkiisa nebigu u bogay salawatu rabbi waslam cajabgeliyey markaasaa wuxuu ihi facallamahu ladaana markaasuu adaanka baray adaa aadaami buu ku yidhi ayib sanadkiisa waxaa ku jira in la yhahdo caamir ibn cabdilwaaxid alaxwal oo laysku khilaafsan yahay laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiidkii cabdulaahi ibnu zayd ee aynu soo marnay waa kii ku dhihi jiray sooma faqum maca bilaalin faalqi calayhi maa ra'ayta falyu'adin bihi fainahu andaa sawtan minka soma isagaa kaa saw sawdheeroo kaa coddheere isaga ku dul ahri cabdulahi bn zayd saasaa adaanka looga wareejiyey ilan isagaa soo riyoodee sooma rasuul ilahi anaa soo riyooda maxaa laiga wareejiyey somaxagumaln waxaa lagaaga wareejiyey hawsha waa lagaa muday rag baa kaa coddheer ilan waagaas mikrofoonnadan iyo ma jirin saas macnaha waxaa laga qaadan sawdka quruxdiisa iyo codka dherarkiisa waa waxyaabaha muadiniinta lagu kala fadilo midba midku ka cod quruxsan yahay kana sawd dheer yahay aadaanka waa ka mudan yahay waxaa kaloo laga qaadan haddii muhiimad sharciya dadka loo dhiibayo wadiifo ama shaqo loo dhiibayo in tartan la gelin karo soma ila nebigu muadiniintii sooma tartansi tartankaasina asalkiisu waa mashruuc saas man ayb wacan jaabir bni samurata qaala wuxuu ihi sallaytu waan tukaday maca anabiy nabiga la jirankiisaa tukaday sal lay aslam alciidayni labadii ciidood baan tukaday hayra maratin walaa maratayn ah, mar iyo mar waxaan ahayn mar iyo laba goor waxaan ahayn oo ka badan wey macnaha mar iyo laba goor wax ka badan ayaa nebiga la tukaday labada salaadood ee ciidda ah bikayri aadaanin aadaan la-aan walaa iqaamatin iyo aqimaan la-aan mana uusan u aadaami jirin mana u aqimi jirin aqimaadna lama imaan jir rawahu muslim baa wariyey wa naxwuhu xadiidkaa mid la midana fi lmuttafaqi calayhi buu ku sugan yahay mid laysku waafaqsan yahay can ibni cabaasinna laga warinayo radia allahu tacala canhuma waayrihi iyo ibn cabaas eyrkii waayrihidaa wuxuu ku wadaa jaabir bn cabdilah cabdulahi bn cabaas iyo jaabir bn cabdilah baa laga wada warinayaa xadiis bukhaari muslim ay soo saareen inuusan nebigu sal lay waslam salaadaha ciidda una aadaami jirin una aqimi jirin salafan wa khalafan culimmada jamaahiirtooda ku tegey salaadaha sunnada ah aadaanna male aimaadna male in loo aadaamo oo loo aimana waa bidco bal salaatulkusuuf miye oo salaatu jaamica kusoo aroortay mooye salaadaha kale xataa in wax ka horeeya la qaado waxay leeyihiin waa shay aan nebiga ka sugnay sal lay sl ah, maala hadda salaadaha salaatuleilko kaleeto marka taraawiixdo kale loo kacayo salaat lqiyaam baa la laasama meela qaar xaramkaaba la dhahaaba adigu meel fog baa ka raadin xaramka salaat lqiyaami maxay asaabakum ullah bidaca xaramaynka ka midta ah. bidaca hadda xaramaynka ku jira bay ka midta bidcooyin badan baana ku jira taa keliya ah, ilan meeshii mugta wax badan lagama sifaynino sidii uu nimankii uun meesha haystay looga qabsada wax badan baa baaqi weli ku ah oo u baahan laga tuuro tabliiqana ka mid ah. allahu akbar gadaal ay ka leeyihiin nimankan muxuu ahay eh, imaamka gadaashiisa ayadoo imaamka sawdkiisu meel walba gaarhayo sidau sheekh abubakar abu zayd uu leeyay min albidac weyaan buu leey manheeda xaramka idinkuma dirahayee laakiin wixii xaramka ka yimaadaba sunno maha wax kastoo xaramka ka yimaado sunno maha waxyaala xaramka yaallo waxaa jira aan daliil lahayn inkastoo ayna badnaynoo ay yar yihiin haddana waxyaalo waxaa jira aan daliil cuskanayn saas maana hada bilahi tawfiiq w sal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali sabi slm